darsigiinii koobaad ee xalay aan ka bilownay musanifka wuxuu noo soo sheegay ilaahay ha u naxariistee ina nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan la soo bixinin horteed dadka ay u qaybsadeen ay u qaybsanaayeen saddex qayb qaybtii ugu horreysay oo si fiican u soo tilmaamay ee ahayd qolo ahlu kitaab lagu magacaabo oo ilaahay kutubtii uu soo dejiyey sidii ugu talagalay aanan u fulinin ee kitaabkii ilaahay bedeleen dadan ilaah aheenna ilaah ka dhigteen yuu musanifka noo soo sheegay mid kasta wuxuu caddeeyey daliilkiisa oo ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay dadkaas waxay ahaayeen buu ilaahay subxaanahu wa tacaala musanifka uu ka sheegay buu asiga noo sheegay qaybka labaad qayb caqli badan aanan lahayn ee ayaga ilaahyaal gacantooda ku samaysteen mar allaala markay arrintan la xumaatane iska tuuray mid kale iska samaysanay qoladaasna inay carab ahaayeen buu sheegay qaybka saddexaad waxa weeyaan qayb kale oo ayagana diin aanan lahayn oo cajamta ah oo markaa aanba ka zuulin ilaa yawminaa haadaa ay jiraan ee ayagana carabti waxba aan dhaamin ee ilaahyaala gacantooda ku samaysteen isuguna dardaarmeen in ilaahyaashaas ayna ka tegin yuu qaybkii saddexaad ahaa marka xaaladaas bay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam intaana lasoo bixinin sidaasay dadka dhan ay ku sugnaayeen bimacnaa waxa weeyaan wax xaqii ilaahay uu doonay haystay ma jirin xikmada ilaahay ambiyada uu soo dirana waxaa ka mid ah in kullamaa ay loo dhibaatoodo ou xaqi ou dahsoomo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala you ambiyada soo diraa hadafka loo soo dirana waxaa weeyaan inay jidka cad la sheego ninkii jidkaas cad raacana wanaag laga jaaziyo ninkii jidka xum raacane loo digo hadhowti marka waxa weeyaan liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina labadaas qayb inay dadkii kala ahaadaan ee yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray marka ma aha ambiyada soo diritaankeeda inkastoy sharaf ummaddaas u tahay laakiin xaaje qaa'im ahaa jirto markaa ee loo soo diray walidaalika kuma faantami karaan reer bani israa'iil ambiyada badigood ayaa laga soo saaray walidaalika nebi wuxuu uhi kaanat alambiyaa tasuusuhum bani israa'iil bimacnaa ya'tii waaxidu bacda alaakhar marka taas waxa weeyaan ambiyada badanaa waxaa keenay fasaadka weyninkiisa reer bani israa'iil ay samaynaya intuu la ekaay yaa ilaahay wuxuu u soo diray ambiya intaa ayagana la ego in muqaawamo lagu sameeyo awgeed ayib marka xaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan lasoo bixinin ka horaysay sidaasay ahayd marka musanif wuxuu rabaa inuu kuu sheego markaasaa ilaahay xikmadiisa waxay doontay ilaahay xikmadiisa wuxuu ku doonay inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo bixiyo ee baatilkii arbada buuxiyoo dhan laga kaxeeyo xaqina la muujiyo ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu nebi moxamedin usoo dira ow doon saas buu musanif kaaga hadlay marka wuxuu leeyahay falamaa balaga alkitaabu ajalah kitaabkii ilaahay macnaha qadihii ilaahay meeshii loogu talagalay markuu gaaray oo nebiga soo bixintiisii ah oo fa xaqa qadaa'ullaahi ilaahay qadihiisa uu sugnaaday biidhaari diinihi diinta ilaahay oo la muujiyo alladii diinkoo istafaa ilaahay ou doortay bacda isticlaa'i macsiyatihi ilaahay macsidiisii markay adduunyadii dhan qabsatay yaa ilaahay wuxuu doonay inuu diintiisa soo saaro oo markaas as noqdo midkii macsidii baabi'iyo biidhaari diinihi inuu ilaahay diintiisa muujiyo alladii istafaa bimacna aladii irtadaahu diinan yani ilaahay diintu raalli ka noqday inay markaa uu soo bixiyo bacda isticlaai isticlaai macsiyatihi ilaahay macsidii dadka ay ku caasinayeen markay koonkii dhan ay qabsatay allatii macsidoo lam yarda ilaahay raadi uusan ka ahayn fataxa abwaaba samaawaatihi ilaahay samaawaadkiisa baabyaalkeeda uu furay biraxmatihi macnaha waxa weeyaan falamaa balaga alkitaabu ajalah fataxa jawaabtii lamaadii wata falamaa balaga alkitaabu ajala fataxa ilaahay wuxuu furay abwaaba samaawaati biraxmati samaawaadkii ilaahay buu furay raxmadiisuna ku furay baa leedahy kamaa lam yazal yajri kamaa lam yazal sowsan ugu zuulin yajri inuu dareerayo ku soconaya qadaa'uhu waa meesha faqrada ugu dambaysaa faacilka yajrida ah kamaa lam yazal yajri qadaa'uhu ilaahay qadihiisa inuu ku socdo inuusan ka zuulaynin fii saabiqi cilmihi cilmiga ilaahay midkiisa hormaray maxaa yeelay ilaahay cilmigiisa meeluu ka soo bilowday ma ilaahay waxa waaya cilmigiisa qadiim biqadimihi subxaanahu wa tacaala ilaahay sousan meel uga soo bilaabanin oo huwa alwalu walaakhiru u yahay ilaahay cilmigiisana mutacalliqun bidaatihi subxaanahu wa tacaala marka nebi moxamed marka la soo saaray ka hor baa ilaahay wuxuu xukmiyey fii saabiqi cilmihi cinda nuzuuli qadaa'ihi ilaahay qadihiisa markuu soo degi jiray agteeda fi lquruun alkhaaliya qadaa'uhu lakamaa lam yazal yajri qadaa'uhu marka ilaahay qadihiisa waxa uu xukmiyey inuu nebi moxamed soo bixi doono qadahaasna wuxuu ahay sidii umamtii horo markii loo xukmi jiray nebi kastaba markii ilaahay inuu soo saaro uu doonay buu muuqanaya laakiin qadaha ilaahay waa ka horreeyey marka sidaas markay ahayd baa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doonay inuu soo saaro nebi moxamed innahu tabaaraka wa tacaala yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida dadka ummad keli a ah bay ahaan jireen bimacnaa waxa weeyaan lam yakunuu mukhtalifiina cala الtawxiid wa kulluhum kaanuu muctarifiina birububiyatihi wa uluhiyatihi fabidalika lam yakun hunaaka xaaja ilaa irsaali الrusuli ilayh ummatan waaxida laakiin markay iskhilaafeen fabacatha allahu الnabiyiina mubashiriina wamundiriin marka ilaahay wuxuu u soo saaray nebiyiinta buu soo saaray ayagoo ah mubashiriina biاljannati liman aطaaca wamundiriina biالnaari liman khaalafahum saas waa indaar iyo bishaara labada cagsi bay kala yihiin muhimat الrusul baab waxay tahay bashiira wanadiira labadaas waa marka ninkii jidkaas isaga u keenay qaadane waxa weeyaan jidka jazihiisa uu leeyahay waa janna ninkii ka wareegtana sidaas buu leeyahay waxaa saas ilaahay uu leeyahay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul markii ilaahay rusulkuu soo diro hadhowtu waxaad ku doodid ma laha waxaa lagu leeyahay rusul ilaahay uu soo diray idiinma imaaninoo a ahlunaarka ahlu uu leeyahay alam ya'tikum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaati yaa ilaahay uu ku magacaabayaa saasaa loogu loogu digayaa marka maxay leeyihiin bala jawaab kale ma keeni karaan liannahu ilaahay lama murmi karaan walaa yaktumuuna allaha xadiidan marka hadda waxaad haysataa qof kastaba fursabuu hadhuu haystaa laakiin markii xagga aad tegtid camal ma jiro wixii aad soo qabatay unbaa lagu qirsiinayaa marka waxaa lagu tusinaya ilaahay cadligiisa inuusan ku dulminin ee adiga naftaada aada dulmisay wamaa dalamahum allahu walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun marka musanifka hadalkaas oo sii wata wuxuu leeyahay fakaana khiiratuhu fakaana waxuu ahaaday khiiratuhu midka la doortay almustafaa la doortay liwaxyihi faqrada ugu dambaysay firi muxamadan cabdahu wa rasuulahu safxada saddex iyo tobanaad sadarkeedii labaad meeshuu ku dhammaadayaa khabarkii ah yacni waxa waaye waxa balaaqada iyo fasaaxada lagu tusinayo kalaamkii oon jumladii khabarkii aan imaanin baa waxaa lagu sii lagu siinayaa ashyaa kaiira mushawiqa limajiiءi اlkhabr marka waxaa lyidhi ninka fakaana khiiratuhu اlmustaفى wuxuu ahaaday midka la doortay oo waxyigiisa loo doortay wuxuu ahaaday markuu ilaahay inuu nebigaa soo bixiyo u doonay wuxuu ninkaas noqday muxamada yuu noqday muxamedko abd cabdahu wa rasuulahu ama muxamedan buu ahaaday cabdahu oo bedelka tiraahda marka khabarkii halkaas buu kuu jiraa fa kaana khiiratuhu midka la doortay wuxuu ahaaday almustafaa khiira iyo iyo mustafaa isku macno waa liwaxyihi loo doortay almuntakhabu lirisaalatihi haddana loo doortay inuu risaalada ilaahay ximbaaro dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa nin kasta iskama dooni kari nebi inuu noqdo waxaa la yidhaahdaa wanaagga iyo taqwada iyo welinimada juhdi waa lagu gaara laakiin nebinimada iyo risaalada minxa ilaahiya weeyaan ilaahay baa addoonkan la dooranaya allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatah markii nebi moxamed ay kula doodeen oo yidhaahdeen lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim ilahay wuxuu ihi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik yani ilaahay nebinimada uu kuu doortay may ku muransan yihiin oo raxmada ilaahay maa gacanta ayaga ugu jirto marka waxaa weeyaan nebinimada ama risaalada waa hiba min allahi tacaala marka almuntakhabu lirisaalatihi almufadalu nebigii la doortay almufadalu laga fadilay calaa jamiici khalqihi nebi moxamed inuu khalqigoo dhan ugu fadli badan yahay wax oo isweydiin u baahan ma ah waxaa mufadal ku noqday bifatxi raxmatihi ilaahay raxmadiisas nebi moxamed alayh salaatu wasalaam ku furay iyo wa khatmi nubuwatihi nebinimadaa lagu khatimay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin marka nebi moxamed oo lagu dhammaystiray ambiyadii gadaashiis wax nebinimo soo bixi kara ma lah iyo wa acamu fa kaana waxaa ahaaday acamu maa shaykan ugu caamsan ursila bihi mursalun nin lasoo diro wax lala soo diro wixii ugu caamsanay yaa ahaaday in la keeno yani acamu risaalatin calaa wajhi lardi risaalatu nabiyina muxamed weeyaan nebi kastaba dad gaar ah loo diri jiray marka fakaana acamu maa shaykan ugu caamsan baa ilaahay inuu keeno uu doonay shaygoo ursila bihi mursalun nin nebi ahoo lasoo diro dhan lasoo diro mursalkoo qablahu nebiga ka horeey yacni nin nebi nebi moxamed ka horeeyo oo dhan wax ka caamsan baa ilaahay nebi moxamed lasoo diray oo waa maxay risaaladiisoo guud weeyaan almarfuucu nebigaasoo almarfuucu almustafa almarfuucu ay ka daba socotaan almarfuucu dikruhu sharaftiisa iyo magaciisa la kor yeelay maca dikrihi ilaahay magiciisa fi luulaa yani ilaahay saabiqu cilmihiyaa wuxuu ku xukmiyey inuu magiciisa nabi moxamed magiciisa la xiriiriyo oo ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna sida noo imaan doonto markaasuu i fakaana haddana waxaa ahaaday ashaaficu lmushafac ashaaficu ninka ummaddiisa uu shafeecayo almushafacu shafaacadana laga aqbalayo fi lukhraa qiyaamada marka la gaaro nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi nebi kastaba shafaaca ilaahay siiyey nebi kasta ummaddiisa intuu noolay buu shafaacadii usoo hormariyey ilaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mooye wuxuu ihi nebiga idakhartuhaa liummati ummaddaydaan u gaar yeeshtay buu ihi markaasaa waxa weeyaan waxaana goonni u siila dadka asxaabuulkabaa'irka ayaa aad axwaj maa yakuunuuna ilaa shafaacati nabiyi sala allahu calayhi wasalam ayb almushafac bimacnaa almaqbulu shafaacatu fi ywmi اlqiyaama alukhraa bimacnaa addunya cagsigeeda waay almushafac bimacnaa shafaacada laga aqbalay fi lukhraa marka shafaacada waxaa loo jeedaa nin kasta waa shafeecaya oo saalixa oo wanaagsan laakiin shafaacadan waxaa weeyaan mid ilfaysal bayna midda oo yowma alqiyaama waktiga aada ugu adag nebi kasta markii loo shafeec la yihaahdo miduu gacanta ka taagayo waa ilaahay uu ku magacaabay waqul casaa an yabcahaka rabbuka maqaama maxmuudan khalaa'iqdii markiisa shamsada lagu soo dhoweeyo oo nin kasta meeluu ka neefsado u waayo nebi nuuxaa loo tagaa waa ka cudur daaranaa nebi muusaa loo tagaa nebi kastaa loo tagaa ilaa nebi moxamed markii loo tago uu leeyahay ana laha shafaacadana iskale ilaahay buu wuxuu ka baryaa in khalaa'iqdan oo cardiga bannaanka taagan in lakala bixiyo oo nin kastaba wuxuu mutay lagu jaaziyo marka waxaa weyaan waa maalinka ay eh, dhibaatada nebi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam ilaahay uu kaga saaray shafaacadiisa ummadda dhibaatada ku jirta markaasuu wuxuu yihi afdalu khalqii nafsan nebigaas la soo saari doono kuu sheegi doono khalqiga ilaahay uu abuurtay midka xagga nafta iyo daatada ugu wanaagsan waa wa ajmacuhum likulli khuluqin dabeeco wanaagsan oo dhanne asigaa kulonsaday hadduuba ilaahay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim yidhi wax kaloo lagu dari kara maba lahabo radiyahu ilaahay nebigaas waa ka raadi ahaaday fii diinin wa dunya adduun iyo aakhiraba ilaahay raalli buu ka yahay wax allaale wuxuu qabtana wax looga dayanaya waay wa khayruhum nasaban nebigaas la soo sheegi doonana waa midka nasabka ugu wanaagsan nasab la sheego waxaa weeyaan nebiga calayhi الsalaatu wasalaam asoo sheegaya in allaha اkhtaara kinaanata min waladi ismaaciil waاkhtaara quraysha min kinaana waاkhtaara bani haashim min qurayshi faاkhtaaranii min bayni bani haashim faana khiyaar min khiyaar buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam yihi ilaahay baa ilaalinayay ilaa nebi moxamed laga soo saaro silsilada ugu fiican ee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ee loo doorto waayo nin yar oo min rucaati libil ah ama dadka kabaha sameeya ah haddii nebi laga soo saaro lahay dadka sankay ka taagi lahaayeen walidaalika markii eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam qoomkii asiga ka tegay iyo abu sufyaan intuusa islaamka soo gelin ninkii hiraq lahay marka loo tagaa la yidhi ninkaan aada sheegaysa nebi inuu yahay nasabkiisa iga waran buuri markaasuu uri dadka noogu nasab fiican oo ku jiraa buuri markaasuu ihi sidaas waa ambiyada yukhtaaruuna dadka ugu wanaagsan baa laga dhex doortaa buuri marka nebi moxamed waxaa weeyaan silsilada uu ka yimiday mid ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u doortay weeyaan ayib wakhayruhum nasaban wa daaran haddana daarta laga soo saaray tan ugu khayr badan weeyaan daarta nebi moxamed waa intee waa maka almukarama maka meel ka fiican miyaa jirto afdalu biqaaci اlardi calaa wajhi اlard fiiha awalu beytin usisa calaa wajhi اlardi marka sidaa daraaddeed nebigu waxau uri markii maka qoomkiisa ay ka saareen ilaahay ardadiisa mid loogu jecayl badan yahay baa tahay lowlaa ana qowmaki akrajuunii minki ma kharajtu buu nabiga alay sala slam marka wakhayruhum nasaban wadaaran waadix wa marka muxammadan fakaana khiiratu wuxuu ahaaday almustafaa la doortay muxammadan ou ahaaday cabdahu mxamedkii cabdahu cabdallaahi ahaay warasuulahu marka khabarkii waa ka marka wuxuu leeyahay ilaahay xikmadiisi markii dhibaatadaas dhacday yaa wuxuu doonay nebi moxamed inuu soo saaro nebigaasoo cabdullaahi warasuuluhu ilaahay uu dhow yahay ma aha oo ibnu ilaahi lama dhahaayo walaa eh, saaxibu lama dhahaayo walaa shariik lama dhahaayo laakiin qiimaha uu gaaray nebi moxamed annahu cabdullaahi warasuuluhu sidaas weeyaan wakafaa dalika fakran addoonkii inuu noqdo ilaahay addoonkiisa walidaalika siday culammada noo sheegi jireen meelaha ugu wan wanaagsan oo ilaahay inuu ammaana uu doonayo nebi moxamed waxaa lagu ammaanaa addoonnima subxaana aladii asraa bicabdihi layla waanahu lamaa qaama cabdullaahi kaaduu yakuunuuna calayhi libada faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa meelaha ugu qiimo badan ou ilaahay la hadlayaa waxaa lagu tilmaamay annahu cabdullaahi warasuuluh wax ka fiicanna maba jirtaba ayb wacarafanaa wakhalqahu nicmahu alkhaasata alcaamata annafci fi اddiini waaddunya wacarafanaa ilaahay wuxuu na baray faacilka waxaa waaya ilaahay baa laga hadlaya wacarafana allaahu ay ka dhigan tahay wacarafanaa ilaahay wuxuu na ogeysiiy na baray iyo wakhalqahu ilaahay khalqigiisoo dhan yani imaamu shaafici maadaama imaamu luga uu yahay carafanaa naadaas waxa weeyaan waa mafcuulu bihi wa khalqahuna naaday ku cadfan tahay marka undur haddana qawaacidii aada soo qaada jirtay yajuuzu alcaطfu calaa damiiri اlmansuub duuna faasilin carafanaa wa khalqahu ma dhihin wacarafanaa naxnu wakhalqahu uma baahna liannahu damiirka macduuf calayhiga mansuub ah low hadduu marfuuc ahaan lahay laqad kuntum antum waaaba'ukum ala dhihi lahay marka luqadii aydoon takliifa lahayn qawaacid loo fiirinayn bay tasiiru min lisaani ashaafici kaannaha durar wacarafanaa annaga una baray iyo wakhalqahu wa jamiica khalqihi nicmahu alkhaasa nicmadiisa gaarka ah oo nebi moxamed soo diritaankeedii ah meelo badan baa ilaahay wuxuu nagu waaniyey inuu nebi moxamed nebi idin yahay inaad garataan weeyaan ayb waclamuu ana fiikum rasuul allah yani waxa weeyaan waa nicmo gooni in loo ilaaliyo u baahan ayib marka nicmadaas gaarka oo soo dirinta nebi moxamed abu ilaahayna na aqoonsiyo nicmadaas si fiican isaga fiiriya alcaamata nafci nicmadaasoo nafcigeedana caam uu yahay fi diini waddunyaa nebi moxamed asiga rasuul waa yahay laakiin lijamiici اnnaas marka risaaladiisa waxa weeyaan risaalatu khayri wa baraka wa naf wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wax kaloo la dhihi kara maba laha فقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم marka ilaahay asoo na aqoonsiinaya ee nagu baraarujinaya nebigaas nala noola soo diray qiimaha uu leeyahay inuu qadarin gooni nooga baahan tahay wuxuu leeyahay laqad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulu min anfusikum rasuul naftiinna ka mid ah haddii maraa'ib laguu soo diri lahay ama nin luqadiisa aadan aqooni lasoo diri lahay dhib baa kaa gaari lahay laakiin ummadda horta laga soo dhex saaray waxaa weeyaan quraysh iyo carabtii oo fii jaziirati alcarab inay u noqdaan asaas lirisaalat illaahi fii arjaa'i alcaalam marka qoladaas ayagee nabi muxamed min anfusihim wa min anfusina naxnu lbashar jamiican markaasaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay casiizun calayhi nebigaas waxaa ku adag maa canidtum adinka dhibkiinna waa nebi wax allaale wixii idin dhibaayo waa ku adag tahay walidaalika waxaad ogtihiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed eh, u dheelmiyey salaadihii konton salaad lagu soo farad yeelay intaas ilaahay barbay uu baryay uu leeyahay ina ummatii laa tutiiqu dalik ayib meeqa meel baa ilaahay uu ka baryay inuu ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo ina ummatii laa tutiiqu dalika mar kastaba markaasaa ilaahay manhaj ummaddeenna waxaa looga dhigay diinteeda inay yusri tahayba wamaa jacala calaykum fi اddiini min xaraj yuriidu allahu bikum اlyusra qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala anas bnu malik maa khuyira rasuulu اllahi bayna amrayni ila اkhtaara aysarahumaa marka risaalada sideedaba waxay tahay waxa fudud baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed alayh salaatu salaam loogu doorto marka fudaydki macnaheedii ma aha diinteenna waa fududahay duhurkii afar calaban dukana ma ah siday diinta ay ku tahay ay ku fududdahay macnihii saas waay laakiin kamana hoos marin kartid mana ku ziyaadi kartid fudaydka calaa kayfaka ma ah laakiin ilaahay sidau doonay waay marka adiga waxaa laga yaabaa lidacfi iimaanika wax iska fudud inay kugu cuslaadaan taas adigaa lagaa rabaa inaad xalli isku samaysid ilaahay markuu dadkii munaafiqiinta ka hadlayay inay salaada ku culus tahay yuu sheegay ayib marka salaada sideeda uma cusla laakin lidacfi iimaanihim wamaa fii quluubihim min الnifaaqi wالrayni wاlgafla yaa ay ku cuslaatay walidalika ilahi wastaciinuu bالصabri wasalaati wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin marka shaygu waa fududaan karaa laakiin qofku waa ku cuslaan karaa ayib markaasaa ila wuxuu ihi xariisun calaykum waa idinku dadaalayaa waxa idin anfacayoo dhan buu idinku dadaalayaa ra'uufun raxiimun weeyaan ra'uuf iyo raxiim siiqataani min siyaqi lmubaalaga ra'uufun mid idin turid badan waayo raxiimun idin naxariis badan bilmu'miniina ra'uufun raxiimun bilmu'miniina jaarkii majruurka waxaa loo hormariyey ana haadihi araxma وhadiه الرأفة min النabiyi slى الlahu عalayhi wasalam inamaa hiya lilmu'miniin amaa gaalada markay tahay yaa ayuha الnabiyu jaahidi الكufaara wاlmunaafiqiina wاglud calayh muxamadu rasuulu الlahi wاladiina macahu ashidaaءu calى الكufaari ruxamaau baynahum marka raxmaة الrasuuli wara'fathu inamaa hiya liummatihi duna gayrihi min alأmam الkaafira ayb وqaala tacaalى litundira uma alquraa waman xawlaha nebi maxamed musanifku waxau doonayaa nebigaas lasoo diray inuu sheego meelaha marka hore looga bilaabo waxaa li litundira inaad u digtid baan kuu soo dirnay uma alquraa qaryadatan uhooyo ah iyo waman xawlaha uma alquraa haddii la yihahdo waxaa weeyaan makat lmuka makat lmukarama yaa uma alquraa la yihahdo annaga waxaa iska qarsan qarya qura jamcu qarya weeyaan qarya waxaan u haysanaa madiinooyinkan yaryar laakiin fi isilaaxi luga sidaas ma ah beled madiino kulli waxaa ka weyn qaryaa ka wada weyn walidaalika ilaahay markuu sheegaya wakam min qaryatin ahlaknaaha yani hadday ahaan lahayd qarya fii mafhuumina meelo yaroo tuulo ah hadday ahaan lahayd marka ilaahay kumaba dhihi laheen tuulaan halaagay oy mad oy dhulkii ka waaweyna cawaasimta ay joogtana macno ma lahaatee laakiin qarya markuu layaha bimacnaa cawaasimta waa magaalo madaxaynta meelaha ugu waaweyna loo jeeda luga alcarabiya saas u ah marka litundira uma alqura markii la yidhi yajibu an takuna jamiicu اlqura fi arjaaءi اlcaalami an takuna tabcan liumi اlqura alati hiya makat اlmukarama saasaa lagala jeeda ayib musanifku waxau leeya wa umu اlqura makatu weeyaan wa fiiha qowmuhu nebiga qowmkiisaa ku sugan wa qaala tacaalaa wa andir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa baa layidhi nebi maxamedow dadkaada dhow dhow horta dacwada ka bilow risaalada nebiga inay caam tahay iskuma diidanin laakiin waaa waxa weeyaan waxaa gooni nebiga loo saaray dadka adiga aad ka dhalatay si fiican horta u tarkiisi baa layidhi sababta waxa weeyaan waxaa la ogyahay nin kastoo mabda' wato horta waxaa habboon gurigaaga diriskaada dadkaada qabiiladaada inaad ka soo dhisto markaasay dadkii kale wax kaa aqbalayaan laakiin gurigaadiiba haddii uuba arrintaba u muuqanin dad kale adiga wax uma sheegi karti marka ilaahay ma aha wa andir cashiirataka alaqrabiinaad ku gaaban tahay ma aha laakiin dadkaada si fiican u fiiri liyakunuu namuudajan lilaakariin saas wey waandir cashiiratika alaqrabiin waqaala tacaala wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun wainahu qur'aankii ama kitaabkii laguu soo dejinay ladikrun laka adigow sharaf kuu yahay iyo waliqowmika maxaa yeelay nebi moxamed hadda carabtii quraysh sharaf ayna nebi moxamed ka hor ayna henay ku hele ayagoo dadkii risaaladii kala siman likawnihim min qaraabati rasuuli illaahi yaa magac gooni ah iyo sharaf ay ku heleen xataa ilaahay rasuulkiisa uu yiriyey ala'imatu min quraysh yani inay madaxweynayaasha ay noqdaan quraysh macnaha waxa weeyaan yani e, risaaladaas ay u dhow yihiin awgeed yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mukaafaca ugu dhigay markaa ayib wasawfa tus'aluuna marka ma aha sida caado loo leeyahay nin kastoo madaxweyne markuu noqdo ama meel wasiir ou ka noqdo ama meel madax ou ka noqdo haaliban dadka asiga u dhow dhowow qaraabadiisa ah inay madaxnimadaas ayaga danahooda gaarka ay ah, ugu adeegsadaana badan markaasaa nimankaan ilaahay wuxuu leeyahay wa inahu ladikru laka waliqowmika laakiin macnaheedi ma aha waxaad rabta iska sameeya ma aha wasawfa tus'aluuna nicmada ilaahay idiin siiyey waxay leedahay ayadana qadarin gooniya haddaad ka soo bixi weysaan wasawfa tus'aluuna waa ladin weydii doona marka falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin nin la dhaafaya mala ninkii lasoo diray iyo ciddii loo diray labada waa laisweydiinaya ninkii lasoo diro ambiyada waxaa la weydiinaya ummaddanseedi wax u gaarsiisay yaa la weydiinaya ninkii eh, wax loo soo dirin waxaa leeyahy war sidii laydin soo diray oo ilaahay uu talagalay wahuwa aclamu mina jamiican ma idin soo gaartay saasaa la weydiinaya marka ma aha maadaama nebiga qaraabadiisa aad tihiin ifcaluu maa yaxluu lakum saas macnaheedi ma aha wasawfa tus'aluuna saasaa idin taalolay qaala shaaficiyu akbarana bnu cuyaynata ibnu cuyayna waa sufyaan ibnu cuyayna imaam min a'immati almuslimiin xadiidka malik ibni anas ou la mid yahay can ibni abi najiix cabdullahi ibni abi najiix waay can mujaahidin fii qowlihi tacaala mujaahid waxaa laga wariyey inuu ku fasiray wainahu ladikrun laka waliqowmika qaala mujaahid wuxuu yihi yuqaalu waxaa la yidhaahdaa miman irajulu wa rajulkan asiga you yahay fayuqaalu waxaa la leeyahay min alcarab fayuqaalu waxaa la sii leeyahay min ayi lcarab war carab yuu ka yahay fayuqaalu min quraysh marka waxa weeyaan ammaan quraysh haddii la yidhahdo wallahi dadkii fiicnay ka dhashay saasay noqonaysaa yani markaad u fiirisid mujaahid hadda fiiri shaafici ma dhihin qaala mujaahid ma dhihin annaga mushkilada ina haysato waxaa weeyaan kutubta siirada tafsiirka axaadiid bacd اlkutub qaala fulaan qaala fulaan qaala fulaan war maadaama nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu been abuurtay ee wuxuusan dhihin dad ay ka sheegeen dadkaas maxaad ka filaysaa inay dad kale ku been abuurtaan marka aqwaa aqwaashaa lagu leeyahay qaala mujaahid qaala fulaan lagu leeyahay waxay u baahan tahay horta hadalkan mujaahid uu yiriyey ama ibnu cabaas uu yihi ama kayruhum horta ma ka sugnaaday marka fiiri hadda kuma dhihin shaafici qaala mujaahid kuma dhihin laakiin wuxuu ku yidhi mujaahid qowlkaas inuu yihi waxaa noo sheegay oo ka soo wariyey ninka la yidhaha cabdullaahi ibni abi najiix oo nin hiqa waxaa ka sii wariyey sufyaan ibnu cuyayna anigaa sufyaan ibnu cuyayna ka maqlay hadalka markaa mujaahid hadalkaas mujaahid waa yidhi markaas kadib aa loo fiirinayaa hadalkan mujaahid uu yidhi waa nin taabici ah oo saxaabi xataa ma ahee sax ma yahay mase maya aqwaashii kale waa in loo bandhiga horta marka hore waxaa lagu leeyahy ahbit uma ndur maa yuwaafiquhu min aqwaali mufasiriina alaakhariina min aلصaxaabati waman duunaha marka mujaahid waxaa lagu yaqaanaa laba imaam imaamu shaafici iyo imaamu lbukhaari fii saxiixihi markuu doonaya inuu sheega tafsiiru aayatin kaana laa yuqadimaani calaa qowli mujaahidin aw laxadi min ataabiciin dad badan oo lagu yaqaana tafsiirkaa jiro taabiciin taawuusaa ka mid saciid ibnu jubayraa ka mid mujaahidaa ka mid waa wada badan yihiin cikrimaa ka laakiin mujaahid bidaat waxa weeyaan waxa weeyaan tilmiid ibnu cabaas wax badanna ka maqlay dad badan oo saxaabadana aan dhegihiisa wax ugu dhamaystay marka waxaa laleeyahay tafsiirka asiga uu tafsiirinaya min aqrab الtakhaasiir ilaa muraad illahi tacaala markii loo fiiriya taabiciinta wa ayb qaala shaaficiyu marka wuxuu yihi wamaa qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yuuriyey oo min haadaa tafsiirkan asiga ah bayinun waa iska istacadiya fi laaya haddaan qabanna sida mujaahid ou sheegay waa si waadixa ah oo markaas hees quraysh sharaf qur-aankan ugu noqday lama dhahayo markiila dadkii loo abtiri ninkan waa quraysh haar qoladii nebi maxamed oo ka dhashay miya oo qur-aanka luqadeeda lagu soo dejiyey waxa waaye sharaf bay saas ku heleen musanif wuxuu leeyahay mustaqnan fiihi waxaa lagu deeqtoomaa bitanziili soo tegitaankiisa can itafsiiri in la tafsiir looga deeqtoomaya yani imaamu shaafici waxau leeyahay haddaan tafsiirka mujaahid aan qaadano aayadda tafsiir uma baahnabo mujaradu nuzuulihaa yugni can tafsiirihaa macnihii aayad waxaa jira tafsiir aan u baahnayn ilaahay hadduu yihahdo faciddatuhuna alaaثatu ashhuri dumarkaas la soo sheegay saddex bilood ay ku ciddo tirsanayaan haddii lidi tafsiir kale usii baahan tahay bamala aayaddan haddaan qaadano sida mujaahid ou ku fasiray maba u baahna buu ku leeyay tafsiir mujarada nuzuulihaa yudriku man yacrifu lugata alcarab waaba dhamaatay buu ku bimacnaa yustagnaa bimujaradi nuzuulihaa can ilbaxdi fii tafsiirihaa bas waa waadix jiddan wey marka musanifku wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala fakhasa jala hanaaؤuhu ilaahay horta wuxuu ku gaar yeelay qowmahu nebiga qowmkiisa iyo wa cashiiratahu nebiga qaraabadiisa alaqrabiina u dhow yow fi nidaarati digidda uu horta ku gaar yeelay nebi muxamedow digidda waxaad ka bilowdaa dadka adiga dadkuugu dhow saasaa leeyihi wa andir cashiirataka alaqrabiin markaasaa musanif wuxuu yihi wacama alkhalqa bihaa wacama alkhalqa khalqigana waa ku dhamaystira ku caam yeelay bihaa birisaalati الnabiy bacdahum bacda qaraabati rasuuli salى اllahu alayه wasalam warafaca biqur'aani warafaca bilqur'aani imaamu shaafici wuxuu akriyaa horta qiraaa ahaan qiraa'ata ibni kathiir anigu ma kala aqaano dadka qiraa'ada oo yaqaana ma ah ibnu kathiir qiraa'adiisa iyo imaamu shaafici sida annaga hadda qiraa'ad duuli can abi camrin aan u akrino yuu qiraaada saas u akriyaa baa layidhi marka luqadiisana waxaaba ka mid eh taxfiifu kulli mahmuusin imaamu shaafici ma dhahaayo maalan yu'minuuna oo kale saas ma dhaha yuminuuna luqada oo ahlilxijaaza sidaas eh ayib marka bal imaamu shaafici wuxuu leeyahay qur'aan lafdigaan ah min alqiraa'a maba laga keeni inamaa huwa lafdu calamun calaa kitaabi illaahi اlmunazali calaa muxamadin kama ana الtawraata wاlinjiila calamaani calى ma unzila calى muusa waciisa calayhim asalaatu wasalaam marka qur'aan qiraa'a maba laga keeni boli sida daraaddeed qur'aan baa l qur'aan annagaaba saab iska niraa soomaali haddaan nahay qur-aanka aan ihaa waaba wej baaba ka helno meel bayba noo noqo marka warafaca bilqur'aani ilaahay qur'aanka wuxuu ku kor yeelay dikra rasuuli illaahi rasuulkaas asiga ah oo ilaahay uu soo diray yaa qur'aanka ilaahay uu ku sharaf yeelay warafacnaa laka dikraka uma khasa qowmahu binadaara binidaarati qowmkiisou ku gaar yeelay inuu u digo id bacaahu markuu ilaahay soo saaray faqaala ilaahay wuxuu u yihi nebiga qowmkiisa oo nebiga waxaa lagu yiri waandir waxaad u digtaa cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada dhow dhow horta bal u dig ayaga markaas ha u noqdeena asaas risaalada markaas wazacama bacdu ahli اlcilmi bilqur'aani wazacama wuxuu sheegtay bacdu ahli اlcilmi bilqur'aani dadka qur'aanka ku cilmi leh waxaa laleeyahay imaamu shaafici wuxuu noo caddaynaa manhaj daa'iman hadduu rabo inuu wax ka hadlo wuxuu leeyahay maala xadiid buu ka hadlaya hada alxadiid laa yusaxixuhu ahlu اlcilmi biاlxadiid yani fanni kastaba ninkiisa loo aada annaga mushkiladeena waxayna raacday waxaan rabnaa inaan mawsuuca aan noqona fi kuli shay taasna qofka ma heli karay wabiالtaali waxaa layihahdaa in takalama الrajulu fii gayri fanihi zalla meeladan faniga wuxuu u baahan yahay in aad loo qodax bixiyo marka laba maalmood haddii kitaab lagaaga naqdeyo inaad faniga dhamaysay macnaheedii ma ah marka imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay dadka tafsiirka cilmiga kule waxaan ka maqlay oo iga soo gaaray zacmiga waxa weyaan hadalka aan aad aada ugu sugneen wa ana rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa qaala inuu yiriyey yaa banii cabdi manaaf ina allaha bacatanii an undira cashiirati alaqrabiina wa antum cashiiratii alaqrabuun markaa nabigu wuxuu uri yaa bani cabdimanaaf oo meesha bani haashim bani mualib isaga soo dhacan ah yuu nabigu gooni ugu naadi oo wuxuu uri in allaha bacatanii ilaahay wuxuu ii soo bixiyey an undira cashiiratii qaraabadayda inaan u diga alaqrabiina wa antum cashiirati alaqrabuuna tihiina ilaahay ka cabsada saas wey marka xadiidka hadda lafdigan musanifku wuxuu uri dadka mufasiriinta iga soo gaartay mooye aniga qaala rasuulullahi bilisnaad ku dhihi maayo walidaalika muxaqiqa wuxuu taxqiijiyey in lafdigan xadiid bi hada lafdi inuusan soo aroorin laakiin alfaad badan oo saxiixaynka ku soo aroortay nebiga inuu yihi yaa macshara quraysh aw kalimatan naxwahaa yuu nebigu ku naadiyey inii laa ugnii cankum min cadaab illaahi shay-a yaa bani cabdimunaaf yaa cabaas bni cabdimualib yaa faatimata binti rasuuli illaahi inuu nebiga fakid fakid quraysh uu kasoo bilaabay ilaa gabadhiisa uu kasoo gaarsiiyey saxiix weeyaan marka macnihii isma diidaya macno guud weeyaan yani nebiga inuu fartoomay hadalkii ilaahay uu yiri bay caddaynaysaa ayib qaala الshaaficiyu wuxuu ihi akbarana bnu cuyaynata can ibni abi najiix can mujaahidin fii qowlihi tacaalى ay fii tafsiiri qowlihi tacaala baa lagala jeedaa warafacnaa laka dikraka wuxuu ku fasiray imaamu mujaahid qaala wuxuu yidhi macnaheedii waxa waaye warafacnaa laka dikraka macnaheedii waxa waaye laa udkaru anigoo ilaah layma xusaayo ilaa dukirta waa lagu xusaa muxamadow maci aniga oo see lagu xusaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah hadda waa layska daba xijiyey laa yuqbalu shahaadatu axadi ila ida shahida birisaala lilnabiy sala اllahu alayh wasalam marka sidaasay u xariiraan sharaftaas ka weyn maba jirtabo musanifka marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay yacnii wuxuu ula jeedaa wallaahu aclam ilaaha iga oge waa jumla muctarida yacnii mafcuulkeeda dikrahu daas waay annaga yacnii waxaan u isticmaalnaa ninkii markii kelimaadka carabiga ay kugu adkaadaan yaa waxaa laga dhigtaa meel ku gaar yacniidi meelay u jeeda dadkii ma yaqaan mubtadahu ninkaan sheegaa markaasu yacni uu kuleeyahay haddana qabarkiyaa imaanay wixii dhamay waa wada fasaad taas macnihi yacnii maba laha yacnii waxaa bimacnaa aqsudu aa lagala jeeda marka adiga haddaad hadal sheegtid waxaad leedahay acnii aniga waxaan ula jeedaa maahin yacnii haddaad tidhaahdo yacnii nin kale ka hadlaysaa marka musanifka dafiiri yacnii an yaqsudu mujaahid biqowlihi saabiq wuxuu ula jeedaa dikrahu nabiga markii la sheegayo cinda aliimaani biاllahi iyo wاlaadaan ilaahay markii la rumaynayo islaamka waxaa lagu soo galaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana maxameda rasuul اllah cinda aliimaani weeyaan wa cinda alaadaanine markii ashhadu an laa ilaaha ila اllah la yidhaahdo laba joor wa ashhadu ana maxameda rasul lah haddana waa lagu daraa marka nebi muxamed yudkaru maca allahi cinda الshahaadatayni wa cinda alaadaani saas waa ayib marka waxaa dhici karto mujaahid saas inuu ula jeeday buuri wayaxtamilu waxaa dhici karo wayaxtamilu waxaa suuragal e dikrahu nebi muxamed sheegitaankiisa ama xuskiisa cinda tilaawati اlqur'aan cinda tilaawati اlkitaab kitaabka markii la akrinayo hadda markii kitaabka la akrinayo bismi illaahi muxamed rasuul lahi lama yihaahdo laakiin qalbiga ninka mu'minka eh waxaa soo xaadirsanaya qur'aankan aada akrinaysid waxaad soo xasunaysaa ilaahay soo dejiyey oo waaba fastaciid biاllahi min الshayطaan الrajiim waa iyo nebigii lagu soo dejiyey adoon magaciisa u dhawan qalbigeed kusoo xaadirinaysaa marka anaka tadakarta rasuula اllahi cinda qiraa'ati kitaabi kitaab اllahi tacaala liannahu huwa aladii unzila calayh ayib iyo wa cinda alcamali biالطaaca طaaco kasta markaad samaynay ilaahayna waad soo xasuusanay liannaka tacmal hadihi الطaaca min ajli اllahi nebigana waad soo xasuusanay liannaka taqtadii bihi salى اllahu alayh wasalam marka wa cinda alcamali biالطaaca iyo walwuquufi can اlmacصiya macsiyada markaad ka istaagaysana ilaahay waa soo xasuusanay liana allaha zajaranii can hadihi الnicmati wamanacanii minha ayib wالrasuulu salى اllahu عalayhi wasalam ballaganii dalika can اllahi tabaaraka wa tacaala labadiiba waa soo xasuusanaysaa wa meesha ku jira weyaan marka intaasoo dhan hadda waxaa wey muqadimaad un baan ku jirnaa cilmigii ma bilaabin musanifka marka wuxuu kuu soo sheegay rasuulka risaalada loo soo deji horta waa rasuulkaas baa lagu leeyahay nicmadaba horta waa inaad garataa qofka lagugu soo dhiibay markaasuu musanifku wuxuu yihi fasala allahu allaha allaha ha ammaano calaa nabiyina nabigeenna kulamaa dakarahu daakiruuna in dhanoo ilaahay wax indhanoo kuwa ilaahay xusa ay xusaan kullamaa indhamoo dakarahu daakiruuna ilaahay ay xusaan kuwa ilaahay xusa indhamay xusaan ilaahay nebiga alla ha ammaanowa waxaa la yidhaahdaa asalaatu walaa waxay leeyihiin asalaat bimacna araxma weeyaan laakiin sida laga fiican yahay oo abulcaaliya wagayru ay yidhahdeen asalaatu min allahi calaa cibaadihi athanaau calayhim weeyaan marka marka tidhaha wasala allahu calaa nabiyina bimacnaa ahna allahu calaa nabiyina khayran saasaa loo jeeda lidaliil waxa weeyaan ilahay wuxuu yihi ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxma low kaanat الsalaatu macnaha الraxma lam yakun caطfu الraxmati calayha macna caطfiga sidiisaba yaqtadi tagyiir baa la yidhahda marka haddaad tidhahdo ulaa'ika calayhim salawaatun raxmayaala alla ha yeelo wa raxmatun intay ka imaanay haddana ma keeni karay marka salawaat bimacna hanaa waraxmana waa dheeraad saasaa lagala jeeda marka fasala allahu calaa nabiyina nabigeenna allah ha amaano ha u naxariistana waa iska imaanay kulamaa in dhammoo dakarahu daakiruuna ilaahay kuwa xusa ay xusaan ilaahay ha u naxariisto ha xus waqafala ay iloobaan can dikrihi ilaahay dikrigiisa alghaafiluuna kuwa ilowsan hadda labadaas maba ka baxsanaan kartabo inay wax ilaahay xusaan inay jiraan inaan la ilowsan yahay macnihii waxaa laga jeedaa ilaahay naxariistiisa iyo ammaantiisa nebi maxamed daa'im ah u ahaata saasaa lagala jeeda ayib wasallaa calayhi ilaahay ha ku saliya nebigiisa fi lawaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo dadkii dambabo marka eh, dad badan baa waxay yidhaahdaan imaam shaafici taraajimtiisa dadka qoro yaa waxaa la yidhi eh, nin baa yidhi imaam shaafici baan arkay markaasaa wuxuu yidhi eh, ilaahay muxuu kugu sameey baa lii oo kuu sameeyey markaasuu wuxuu yihi khayr buu i sameey jannada buu ugeliyey markaasaa la yidhi bimaada adkhalaka allahu aljanna wax kasta ilaahay wax buu dadka sabab uga dhigaa adiga maxaa ilaahay sabab kaaga dhigay markaasuu wuxuu yihi qawlii eh, sala allahu calaa nabiyina kulamaa dakarahu daakiruuna wafara can dikrihi alghaafiluun aan iri buu ilaahay jannadii u geliyey markaasay qolo shawaafic ah oo shaaficiinta kamid ah waxay yidhaahdeen salaad ilaahay nebigiisa lagu salliya waxaa ugu fadli badan salligii ou yiriyey imaamu shaafici allahuma salli calaa nabiyina moxamed kulamaa dakarahu daakiruun imaamu nawowi wuxuu yihi waa khaladkaas baxfi ah liannahu waxa weeyaan wax aan habbooneyn walaa yaliiqu bimuslimin liannahu nebigaa la weydiiyaa waxaa la yidhi waxaan garanay sidaan kuu salaamne kayfa nusalli calayka kacb ibnu cujra ninka la yidhaha saas weydii markaasuu nabigu wuxuu yihi allahuma salli calaa muxamadi wacalaa ali muxamadi kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa ali ibraahima inaka majiid wabaarik calaa muxamed waxaa lagu magacaabaa asalaat alibraahimiya imaamu nawi wuxuu yihi afdalu salaatin yusallaa biha cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam asalaatu alibraahimiya liannahu tana nebi baa sheegay nin midaana mid hadday kullu maa fi lamri ma banaan tahay iyo masameya mooye nebi wuxuu sheegay la tartamaysaa wuxuu ihi taas khalal fi lcaqli weeyaan imaam shaafici wuxuu i khata weeyaan taas mana haboono marka fiiri cilmiga sidiisaba usuushiisa in lagu xeray ku fiican tahay maahna wixii ila wanaagsanaan aniga la kacaya haddaad tirahdo wax kuu soo haraya ma laha laakiin maxaa meeshaan ka sugnaaday inaad isweydiisaa la rabaa imaamkaas fiiri wuxuu ihi sidaasaa haboon marka imaamkan inkastau sidaan yihi ma ahayn salaad nebiga lagu salinaa sidaana lagu saliya ma aha laakiin ammaan nebi maxamed ou ammaanaya sidii hadda ammaantan kaloo meesha ku qoran oo kale ula jeedaa laakiin siiqa ibraahimiya ayaa siiqada mashruuca ah ayib wasallaa calayhi fi lawaliina walaaakhiriina afdala waakara waazka intaasoo dhan waa isku wadaa dhow yihiin afdala ugu fadli badan wa ugu badan waaskaa maa inta ugu daahirsan sallaa calaa axadin ilaahay uu axad ammaanay oo min khalqihi khalqigiisa ka mid ilaahay intuu axad ammaanay inta ugu fadli badan oo ugu dheeraad badan oo ugu dahirsan nebi moxamed alla korkiisa ha yeelo ammaantaas weeyaan markaasuu musanif wuxuu yihi wazakaanaa annagana alla hana dahiro iyo wa iyaakum dadkiinaanoo dhan bisalaati calayhi nebiga aan ku salinaynana allah nagu ahiro maxaa yeelay salliga nebigu lagu salinaayo waa qurba ila llahi tacaala ninkii aad taqiina xadiidkii riyaad saalixiin soomaalida way akrisataa kam ajcalu laka min salaatii calayka yaa rasuula allahi maa shita markaasuu nisfulwaqti baan ku yeela haddaad ka badisana waa ka fiican taha layidhi markaas uluayn haddaad ka badisa waa ka fiican tahay markaasuu kulligaydo dhan adigale aan kuu ducaynaa markaasaa idan yukfaa hamuka wayuqfaru danbuka aw kamaa qaala sala allahu calayh wasalam marka nebiga salaadiisa aan ku salinayno dembi dhaaf alla hanooga dhigo wax wanaagsan weeyaan ayib afdala maa zakkaa axadan afdala maa zakkaa axadan ilaahay axad intou dahiray tan ugu fadli badan oo min ummatihi nebiga ummadiisa ka mid ah bisalaatihi bisababi salaatihi axadkaas salintiisa oo caleyhi cala nebi ku saliyo intuu axad nebigu ku salliyo ilaahay intuu ka abaalmariyo ku tahiro inta ugu fiican alle aniga iyo adinkaba allah idin siiya saasuu leeyahay ayib intaas waa salaadi weeyaan markaasuu musanif guri wasalaamu calayhi waraxmat ullaahi wabarakaatu nebi moxamed nabadgelyo waa salaamta tii hore waxaa weeyaan ilaahay naxariistiisa iyo ammaantiisa korkiisa allaha yeelo taasna say ugu daa'im noqotay amni allaha siiya macnihii saas weeyaan wasalaamu calayhi waraxmat ullahi wabarakaatu markaasu wuxuu yihi wajazaahu llahu alla ha abaal mariyo nebi muxamed cannaa annaga afdala maa jazaa mursala nin lasoo diray intii la abaal mariyo ilaahay annaga hanaga abaal mariyo nebi muxamed wanaagga uu annaga noo sameeyey ma ka soo bixi karnee ilaahay amaalkuu nebi muxamed noo galay ilaahay ha abaal mariyo annaga ma abaalmari karne undur macno aada u dheer weeyaan macruufka nebi moxamed uu kuu sameeyey adiga haddaad cumrigaada dhan aada u waqaftid maka soo bixi kartid marka saas hadday tahay ilaahu nebi moxamed waxuu naga muto adigaa ilaahii soo abuurtay ilaahu naga sii macno aada u dheer weeyaan wajazaahu allahu cana nebi moxamed allaha naga jazeeyo afdala maa jazaa mursala nebi la soo diray inta ugu fiican can man ursila ilayhi ninkii loo soo diray nin lasoo diro oo la abaalmariyo ninka loo soo dirayna laga abaalmariyo adiga waayo intaad adiga abaalmari laheyd nebi maxamed aad leedahay ilaahu iga abaalmari adiga tii aniga maba ka bixin kariya maxaa yeelay sidaas muxuu ku noqday fainahu nabi in allaha fainahu ina allaha ilaahay anqadanaa waana badbaadiyey bihi bimuxamadin oo min alhalaka looga badbaadiyo diintan yaa kuula yimid oo ilaahay hanuunka kuu tusiy nabi maxamed yani ina allaha akhrajanaa bihi min aulumaati ila nuur saasoo wajacalanaa ilaahay wuxuu na yeelay fii khayri ummatin ukhrijat linnaas ummatan u khayr badan oo dad loo soo saaray kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas daa'iniina bidiinihi kuwa diin ka dhigta nebi maxamed diintiisa alladii ama bidiinihi diin illaahi dheh waa isla mid diintii nebi maxamed ou la yimid oo ilaahay keenay alladii diintaasoo irtadaa ilaahay uu raalli ka noqday wastafaa bihi malaa'ikatahu malaa'igtiisna u doortay ee nebi maxamed u keeneen iyo waman ancama calayhi ninkuu ilaahay u nicmeey oo u doorto min khalqii ka mid ah oo ummati muxamed ah falam tumsi binaa nicmatun nicmo naguma galabaysanin galab aan joogna nicmona soo marta ma jirto yani falam tumsi bina nicmatun lam takun lam takun bina nicma wa nicmo annaga aan helin ma jirto daharat muuqato walaa batanat mid qarsoon nilnaa bihaa aan gaarnay xadan dheef iyo wanaag fii diinin wa dunyaa aan ku gaarnay ma jirto ilaa wa muxamadu sala allahu alayh wasalam sababuha nebi muxamed baa u sabab intaas israacsan yihi aw dufica biha canna maa min nicmatin dufica biha canna nicmo ilaahay uuna nasii ma jirto oo annaga noogala reebay dhib dhibnigu dufica bihaa canna annaga noogala reebay noogala celiyey makruuhun wax xun ilaahay ou nooga reebay fiihimaa fii diinin wa dunyaa ay u laabanaysaa wa fii waaxidin minhumaa ama mid ayaga ka mid ah nicmo ilaahay oo noogu nicmay oo nicmadaasoo ah wax xun ood ku dhici lahadu ilaahay kaa reebay ma jirto ilaa wa muxamedun sala allahu calayhi wasalam sababuha nebi maxamedaa sabab ilaahay kaaga dhigay alqaa'idu ilaa khayrihaa wanaaggeedana asaa nagu hanuuniyey oo noo hogaamiyey walhaadi ilaa rushdiha wanaaggeedana nagu hanuuniyey adaaidu naga reebay can ilhalakati inaan halaagsanon meelxu ku dhacnane ninkii naga hor joogay buu ahay daaid waxaa layihaha geela markii ama xoolaha lasoo aruurinayo biyaha ninka wax ka celiyo sidii uu kala cabaan qaybta laga celiyo waxaa la yidhahdaa qaybtaasi daada alibila ancan ilmaai qaybtaas oo kale wa marka nebi maxamed baa waxa weeyaan xumaan oo dhan buu naga hor joogsaday xadiidkii aad taqiineen oo wada mashhuurka ahy maali wa maalukum ka maali rajulin awqada naaran فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها أنتم تفلتون من يدي وأنا آخذ بحجزكم نبga عليه الصلاة وسلام aniga waxaan la mid ahay nin oo manaha naartiiaan idinka haaya adinkana waad iga fakanaysiin waa inaad ku dhacdaana doonaysaan faأnqadakum minha didii waayo ayb الdaa'idu reebay ama ka celinayay can اlhalakati halaag iyo wamawaarid الsaw meelaha xun oo la galo alwuruud waxaa wixii meeshii aad geshid aa layidhaha mawaarid saw meela xunoo lagu dhaco nebi moxamedaa naga celinay fii khilaafi rushdi sida toosan sidaan ahayn loogu dhaco fii khilaafi rushdi macnaha rushdiga meelaan ahayn khilaafkaas khilaafkii iskhilaafka looma jeedo rushdiga wax dib marsan dibmarid waayo marka nebi moxamed waa ninka naga reebay inaan meel xun ku dhacno fi khilaafi rushdi sida toosan si aan ahayn almunabihu nagu baraarujinay lilasbaab alatii tuuridu lhalak asbaabta halaaga gaarsiinaysana noo sheegayo asbaabtan waa xuntae ka digtoonaananu nahay alqaa'imu biاnasiixati fi lirshaad alqaa'imu lasoo taagnaay biاnasiixati fi lirshaad inuu na waaniyo si wanaagsana nagu waaniyo nasiixada waanaagsan waa irshaadna waa wanaag iyo wاlindaari fiiha iyo nasiixadoo laysaga digo lida waxaan waaxun xun yihiin fasala allahu calaa muxamadi wacalaa ali muxamadi kamaa sallaa calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahiima inahu xamiidu majiid sidaasuu nebiga u ammaanay imaamu shaafici saasaa loo ammaanaa ama waa layska aamusa wa qaala almusanif waanzala calayhi kitaabahu nebigaas marka laguu sheegay iyo wixii kaala gudboon adiga ka bashar markaa tahay waxaa la rabaa qofka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam anlaa yakhlu baaluhu canhu sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay jacaylka dhab hadduu kaan yahay nebiga waxaas yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jiri joono waxaan jeclahay buu yidhi tamanaytu low ra'aytu asxaabii saasuu law ra'aytu ikhwaanii buu nabiga yihi markaasaa awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah markaasuu i bal antum asxaabii ikhwaanii qawmun ya'tuuna min bacdi yawaddu axaduhum low ra'aanii bimaalihi binafsihi wa maalihi aw kama qaala alayh salatu salaam yani nabigu xoor waxaan jeclaan lahay dadka i jecel inaan arkaan jeclaanahay ummaddayda gadaal ka imaan doono oo ninkood haddii loo bandhigo inuu naftiisa iyo xoolihiisa u waayo iyo nebi moxamed inaad aragta yaa kuuroon haddii la yidhaahdo naftayda iyo xoolayda hay dhaafaane nebi moxamed aan aan arka dadka saas dhihi lahay aan jeclaan lahay inaan arka buuri marka nebigaas waxaa la rabaa in la jecel yahay jacaylkana ay noqoto jacayl dhab ah jacaylka waxa weeyaan eh, nin kastoo nin jecel waxaa weeyaan waa inaad adeecdaan qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni kaasaa ikhtibaar kuu ah faqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi nebi maxamed oo ayaa lagaaga soo sheekiyey kitaabkii lagu soo dejiyaa marka lagaaga sheekaynaa wainahu lakitaabun casiiz waxaa lihi waa kitaab ilaahay agtiisa qiimo ku leh laa yaatiihi lbaailu baail ousan imaan karin min bayni yadayhi wixii asiga hortiisa walaa min khalfihi hor wax ka horeeyo buri karana ma imaan karaan gadaal dambana wax ka imaanayoo soo dejinahoo la burin kara ma laha tanziilu min xakiimin xakiim tanziilun soo dejin weeyaan min xakiimin alla xikmo badan baa soo dejiyey xamiidin haddana maasa waxaa weeyaan annaga waxaanan ilowsannahay daa'iman aayad kasta waxa lagu khatimo iyo wixii hore ay kasoo tiri waa in islahaadaan haddii lasoo sheekeeya ilaahay baa addoomanka u naxariistay oo sidaas eh la dhihi maayo inahu qawiyun casiiz eh, lama dhahayo maxaa yeeley naxariis baa dee laga sheekaynay raxiim iyo raxmaana lagu khatimayo hadda kitaabkaas qiimaha badan ayaa soo dejiyey yani alla xakiim ah bimacnaa anahu yakhtaaru hada alkitaaba fi lwaqti almunaasibi calaa man yaraahu anahu ansabu nnaasi ilayh marka xakiimnimada waxaa way wadcu shay fii mawdicihi haddana xamiid bimacnaa ana allaha subxaanahu wa tacaala maxmuudu bima facalana bihi min inzaali hada kitaabi calayna ilaahay waa ku mahadsan yahay xamiid bimacnaa maxmuudu bidalik marka taasaa laga jeeda fanaqalahum ilaahay ummaddii wuxuu kasoo ka soo guuriyey min alkufri waalcama gaalnimo iyo indhala-aan oo jaahilnimo ah wuxuu u guuriyey ila اdiyaaءi wاlhuda iftiin iyo hanuun wa bayana fiihi kitaabku wuxuu ugu caddeeyey maa axala ilaahay wuxuu xalaal yeelay yani min nicmat اllahi tacaala waxaa ka mide waxaan waa kuu alaal waxaan waa kuu xalaal in lagu yiraahdo min nicmat اllahi tacaala manan ilaahay asoo ku galladaysanaya ummaddii oo nebi moxamed bitawsicati calaa khalqihi khalqigiisa inuu u waasac yeelo ee waxa xalaasha ah ou u badiyo walidaalika waxa weeyaan wax alaslu fi اlashyaaءi alxilu huwa aladii khalaqa lakum maa fi اlardi jamiica saas waay waxa xaaraamta ah wax yar oo la koobi kara wa marka saas maysan ahayn nicmo ilaahay tiisa ah in wax badan lagu xalilay oo lagu sheegay inay xalaal ku yihiin marka taas waxa weeyaan waa mani min allahi calaa cibaadii uu ku manaysanaya hadhow jir lagu weydiinaya nicmadaas ayada iyo wamaa xarama bayana fii kitaabka wuxuu ku cadeeyey maa xarama wamaa axalla saas wa maa xarama wuxuu kaa xaraam yeelay limaa ou kaa xaaraam yeelay huwa ilaahay aclamu bihi shaygaas uu og yahay oo min xadihim ayaga faa'iidadooda igu jirto fi lkafi canhu in laga reebtoomo fi laakhirati waluulaa adduun iyo aakhiraba shaygii ayaga dhibaayo oy maslaxad u tahay in laga reebo ilaahay ka xarimay hadda u fiirso waxaa weeyaan umamtii hore iyo ummatu muxamed waxay isku khilaafsan yihiin ilaahay wax allaala wuxuu naga xarimay limaslaxatina naxnu buu nooga xarimay waxna dhibaayo unbuu nooga xarimay laakiin umamtii hore waxaa dhici karto waxyaalo wa wanaagsan in laga xarimo bisababi dunuubihim hadda undur fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim ayibaatin uxillat lahum baa ilaah yidhi waxyaalo ayibaad oo an wanaagsan yaa dulmiga ay sameeyeen aawgooda looga xarimaa qoladaas la yidhi laakiin ummatu muxamed saas ma ah shaygii wanaagsan oo dhanna waa noola xalilay annaga aanba xumaana haddaan rabnane shaygii waa ou xunoo dhanna waa nagala xarimay annaga baan wanaagsanaan ama aan